xoolaha ay baabi'inay saqajaanimada iyo dhibaatada mujtamaca ay u keenayso waxaa xaqiiqo ah eh, haddii shariica caadilo ah oo dad muslimiin oo caadiliinna ay dabaqaan oo dadkii ay ogaadaan in aan looga gabanaynin ninkii dhibaatadaas ama xoolo dhaca in gacanta laga goynayo waxaa hubaal ah boqolkiiba sagaashan iyo sagaal faasil tisca wa kale in wax waxxaday ayna jirin wabittaali gacantaadan way kuu nabadgelaysaa muslimiintan xoolihi waa u nabadgelayaan xikmat ullahi fi lardina sidaasaa loo jeedaa inuu qofkii aamin ku noolaado ee maanta haddiid gurigaadii aamin ku ahayn dukaankii aamin aada ku ahayn meel kastood joogtid tuugad ay meel kasta kaaga joogtid ma socon karaysa laakiin axdaamka islaamka haddii bisifa caadila loo dabaqo wax gacan laga goyo lagama arkayo dadka muslimiinta xoolahoodii way u nabadgelayaan marka eh, waxa weeyaan wax oo dicaayaad rakiisa in la qaata maaha ayb wasana rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu suneeyey anlaa qaطca fii hamarin himaar inaan gacan lagu goynaynin hamar waxaa la yidhahdaa biluga alcarabiya geedkan noociisaba ha ahaado wuxuu ahaado waxa miro ku yaalla amar waa miro timir ha ahaadeen canab ha ahaadeeno moos ha ahaado wixiiba geedahaas ku yaallo oo dhamaa amar a la yidhaahdaa waa miro macnaheedi marka ninkii beer meel ku taalla miro soo dhacay ama geedka soo goostay gacan lagu goy maayo walaa walaa kahar kaharna waxaa la yidhaahdaa kolaba annaga timir nooma baxdee timirta markay bixi rabto hal laan oo midhaha timirta oo dhan ay ku aruursan yihiin jumaar baa luqa alcarabiya lagu yidhaahda marka waa kobcis oo ah timirta dhan meeshay ku kulansan tahay intaas ninkii iska goosto ou cuno nebiga calayh salaatu salaam wuxuu uri laga gooyin maayo liannahu waa waxyaalo caadi a ninka musaafirka ninka ay dadka muslimiinta yatacaamaluuna fii maa baynahum xabadii soo dhacday iyo jidkan timirta isaga daadsan iyo waxyaalahaas dhan loo qabsan maayo mideeda kale wa an laa yuqtaca nabigu wuxuu jiday inaan la goynin ilaa man balaqat sariqatuhu ninkii wuxuu xaday inay gaarta mooye rubca diinaarin diinaar afar loo dhigay qaybtiis inay gaarta mooye inaan loo goynin iyo fasaacidan wax ka badan qofkii haddii wax yar meel uu ka qaado xabad moos iyo xabad rooti iyo wax lahal ah gacan looga goyn maayo liannahu waa shay rakiisa ah, dhib weyna aan ku sugnayn wax qiimo leh diinaar oo islaamka waktigaas markii afar loo dhiga qayb kamida ah wixii qiimihiis ay gaari karaan iyo wixii ka badan aa gacan loo goynaya xadiidkii caaisha ay warisay waxay tihi lam takun اlyadu tuqطacu fi cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam ilaa fi rubci dinaarin fasaacida xadiidkii ibnu cumar wuxuu ahay qaطca rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam fii majinin qiimatuhu ثalaaثaةu daraahim nebiga gaashaan nin xaday gacanta ka goy baa layidhi markii la qiimayna saddex dirham uu noqday saddexdii dirham waxay la qiimo tahay rubcu diinaarin liannahu diinaarkii laba eh, laba iyo toban dirham weeyaan marka waxaa lagu qiyaasayaa haddeertaan diinaarkii dahab aa lagu qiyaasaya dahabkii haddeertaan fii dalika alcasri ilaa yawmina haadaa qiimihii buu sida uu leeyahay marka waxaan waa la qadarayaa rubcu diinaarin meeqaa lacagteenna uu kala egyaha laleeyahay diinaar markii miisaan la saaro ilan waa dahab ma og tahay markii dahabkaas rubuciisa miisaan la saaro dahabkan oo rubuciisa meeqow la egyahay baa laleeyahay haddii la yidhaahdo wuxuu la egyahay laba boqol oo kun oo shilin soomaali baa layidhi waxaan leenahay marka ninkii qaadiga meesha jiro xoolo kastoo la xado laba boqoloo kun oo shilina soomaaliya lagu qiimeynayaa wixii ka hoosee gacan loo goy maayo wixii ka badanne iyo intaas la egna waa loo goynaya wixii ka yar gacna looma goynaya marka laleeyahay ma aha in ninka layska sii daayinayo ma aha waa suluug xun weeyaan qofkii waa la xeri karaa waa la tacsiiri karaa waa la jildi karaa macsidaas dhacday sideeda laguma dhaafay oo waa laga abaalmarinaa qofkaan asiga ah laakiin gacan looma goynaya ilaa rubucu diinaarin diinaarkii oo dahab ah qiimihiisa afar loo dhigi qayb ka mid a ah, intay gaarto unbaa loo goynaya wax haddii loo soo jeesto la hubin karo waxba macno aan lahayn weeyaan ayib marka nebiga haddaan hadalkiisa ahaan lahayn ninkii xabad moos ee xado gacanta hala gooy aayadda saasay ku tusin lahayd wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa luqadii ninkii xabad moos la cararo waa saariq weeyaan saariq buu leeyahay mid yahay marka wax la boobo iyo wax la hadana xukumka islaamka way kala leeyihiin laa qaطca nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu yihi waxyaalaha uu sheegay waxaa kamida ikhtilaaskii iyo intihaab wax la yihahdo laa qaطca calىa mukhtalisin walaa muntahibin intihaabka waxa weeyaan qofkiio kuu soo jeeda haddaad xoolihii intuu kala boobo kala cararo sariqa baabkeeda ma aha tuuganimo ma aha taas sariqa waxaa loo jeedaa macnaheeda akhdu lmaali khifyatan duuna cilmi lmaaliki min xirzihi bishayin qiimatuhu akharu min rubci diinaar rubcu diinaar fa akhar saasay macnihii noqonaysa ninkaa xoolaha boobay baab kalaa la gelinaya asaga sariqa ma ah liannahu ninka dadkii xoolihii ka horjeeda wax ka qaatay waa la iska celin karaa nooca maa shartiisu waa ka yartahay ninka kale ayb waqaala allahu tacaala azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jalda azzaaniyatu wazzaani a ilaahay naagtii zinaysatay iyo ninkii wax zinaystay fajliduu hala garaaco oo garaaca fajliduu garaaca kula waaxidin minhumaa miata jalda boqol jaylad ha lagu dhufto ayb wa qaala fi limaai ilaahay wuxuu uri addoomankii faidaa uxsinna hadday noqdaan kuwa muxsan ah uxsinna ixsaanka macno badanaa lagu fasiraa laakiin hadda waxaa lagala jeedaa qofkii hadda ka hor guur sharci soo maray hadday naag tahay iyo hadduu nin yahayba ee jimaac xalaal e soo maray ninkaas ama naag ha qabo ama hadda ha fure eh ninkaas muxsan baa sharciga lagu yidhaahdaa ninkaas hadduu zino galo waa la dilaa liannahu wanaag waa soo arkay dhibaata ku raacaysana ma laho hadeertaan waxaa weeyaan naag xalaal buu soo qabi jiray ama nin xalaal ah leeyahay laakiin ninkii aan weligiis waxba arkin oo doob ahaayo weligiis naag guursanin ee hadduu zino ku dhaca boqol jaylad waa noo imaan doontaa tafsiirkeeda marka ilaahay wuxuu leeyahay fa uxsinna haddii naagihii addoomanka ahaay ay muxsaniin muxsanaad noqdaan oo dad guur hadda soo galay ka hor fain atayna bimacnaa uma atayna ay la yimaadaan bifaaxishatin zine ay la yimaadaan facalayhina dushooda waxaa ah nisfu maa cala almuxsanaati naagihii xara oo naagihii xurka ahay wixii korkooda ahay niskooda baa ah oo min alcadaabi ayb marka waxaad aayaddii ka fahmatay faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishati facalayhna nisfu maa cala lmuxsanaati min alcidaab naag addoon ah oo hadda ka horna aan bikri oon aan soo gelin guur hadday zinaysato nisfu maa cala almuxsanaati naagii xurka ahaay intii laga la saari lahay niskood oo boqolkii konton baa looga dhigaya addoonnimadii waxaa loogu jazeeyey loo muqaabalay in qaar laga fududeeyo ayib hadday muxsan tahayne ayadana sidaas oo kale waay khamsiina jaldale waay liannahu naagtii xurka ahayd oo hadda ka guur soo gashay waa la dilaa tii addoonta guur soo gashayne dilid ma dilid laba ma kala noqon karto ilaahay fa calayhina nisfu maa cala lmuxsanaati markuu yidhi qof la dilo laba see looga dhigay lama dhihi karo qofkii xorka ahay waa la dili jiray qofkaan addoonka ina dilid niskeed hala dilo ma dhici karayso marka waxaan ogaanay qofkaan addoon hadday tahay hadday bikaaro tahay iyo haddii hadda ka hor oy guur soo galayba labada joorba nisfu maa cala almuxsanaati oo kontan jaylad baa lagu dhufanaa iyaga isma khilaafsana addoomanka laakiin xaraairta tii oo aan guur soo gelin miata jalda midda kalena waa la dilaa sida noo imaa doonto ayb fadala اqur'aanu qur'aankii wuxuu tusiyey calىa annahu inamaa uriida waxaa loola jeedaa bijaldi اmiati boqolkii jaylad oo aan soo sheegnay alaxraaru dadkii xurka ahay duuna اlimaai ilaahay markuu yidhi facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati aayaddii horo azaaniyatu wazaani waxay tusinaysay qof allaala addoon ha ahaada xur ha ahaada ninkiiba zinaysta boqol jeel hala jeeldado ilaahay markuu yidhi facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati waxaan ogaanay azaaniyatu wazaani min alxaraa'iri macnaheedi inay tahay ee addooman ay taas shaqo ku laheen aayaddan dambaa soo khasistay taasaan ogaanay buu leeyahay ayib falamaa rajama rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam athayiba min azunaati qofka garoobka ah ama nin ama naag ha ahaday hadda guur soo galay hadda kale guur soo galay nebiga markuu rajmi ou dilay waxaan ogaanay oo walam yejlidhu ousan jayladin dallat sunnatu rasuulillaahi waxay tusisay calaa ana almuraada bijaldi lmi'ati min azunaati dadkii boqol jaylad ha lagu dhufta la yidhi in loola jeeda alxuraani albikraani labadii xur oo bikaaro ah in loola jeedaan fahamnay haddana undur nebiga markii uu yidhi albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caamin ninkii sayidka ahaayna uu yidhi warajmu ou nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaan garanay ficilkiisuna uu ku sameey hadalkiisuna uu ku adkeeyey waxaan fahamnay aayaddan wazaaniyat azaaniyatu wazaani la yidhiyey inay dad hadda ka hor garoob oo guur soo galay inay haddana khusaynin sidii addoommankii ay ugu baxeen tanna ay ka baxeen ee dadka boqol jaylad lagu dhufanaya dad hore oon guur soo gelin ay yihiin ee dadkii guur soo galayna xugum kale uu nebigu u sheego boqol jaylad ma ahane in la dilay marka aayaddii caamka ahayd oo azaaniyatu wazaani ahayd laba qayb baa laga bixiyey waxaa laga bixiyey garoobihii iyo addoomankii waxaa lagu reebay alxuraani اlbikraani aa lagu reebay macnihii saas wa intaasoo dhan waxaan ka fahamnay sunada nebiga alay slam qowla wa camala wa calaa ana almuraada haddana waxaan aan fahamnay buu leeyahy calaa ana almuraada bilqaطci fi sariqa sariqada gacanta laga gooyo nebiga ou yidhi man saraqa min xirzin in ninkii ka xaday meel xirzi a ah, meelaha xoolaha lagu ilaashto xoolo kasta meel lagu ilaaliyay leeyihin lo iyo geel hadday yihiin ninkii hadduu mooro soo gishto ou laankaadkii ama maxaan idhahdaa eh, oodii uu soo celiyo waxa weeye xirzi waay ninkii inta oodaas ugu yimaada ka furto xoolihii la baxo meelihii wax lagu ilaalilaha ka baxsada ninkii lacag sanduuq ku jirto kala baxay xirsi buu kala baxay waxaa la diidayaa neef kaa dhumay ama duur iska daaqaba meel iska socda ninkii kaa xado xoolo meel kuugu asturnay ma ah aye lacag oo aad bangi aadan dhiganin ama gurigaadii ama eh, eh, sanduuq aan kugu jirno meel banaan iska taallo oo sida maalan eh, badaacadan lagada oo kale miis dul saarta haddii laga xado lacag meeshii lagu ilaalinay ma ah xoolo kasta meesha caada ahaan lagu ilaaliyo meelan ahayn haddii laga qaato gacan la goyn maayo maxaa yeelay waxaa weeyaan adigiyaa waxaad siisay sabab xoolahan lagu xado marka xoolaha haddaad ilaasatid albaabkaada soo xeratid kadib ninkii kugu yimaado kaa qaato xirzi milihi macnaha meelihii lagu ilaalinahay meel kamid ah laga qaato ayib marka nebiga sunadiis waxay tusay calaa ana almuraada bilqadci fi sariqa gacanta markii tuugnimo laysaga goynaya inay tahay man saraqa min xirzin meeshii xoolihii lagu ilaalinaya ninkii ka xado oo wabalaqad sariqatuhuna ay gaarta rubca dinaari duuna gayrihimaa labadaas waxaanan ahayn oo minman ka mid ee lazimahu ay ku laasimtay ismu sariqatin iyo wazinan miman lazimahu ismu sariqa ninkay ku laasimtay la goyn maayo haddiisna xirsu milina ka qaadanin maalka uu xadayna uusan ahayn rubaca dinaari zinadiina kuwii lasoo sheegay uusan ahayn intaas sunadii nabiga alayh الsalaatu salaam yaa gooni noo tusisay ayb وqاaل الله تعالى واعلموا أن mا غنمتم من شhيء فأن للahi خمسه walidi lqurbaa walyataamaa walmasaakiini wabni sabiil waclamuu waxaad ogaataan annamaa hanimtum waxaad soo haniimaysateen xoolihii aada soo qabsateen ood gaaladii digaal aada la gasheen xoolaha laga soo qaataa haniima la yidhaahdo marka wax allaala wixii aad gacantiinu ku soo dhaco gaaladii dagaal aad la gasheen gacantiinu ku soo dhaco oo min shay-in fa anna lilaahi ilaahay wuxuu xoolahaas ku leeyahay khumusahu shan qayb marka loo dhiga qayb ka mid ah eh. ayb io walirasuuli khumuskaas lilaahi io walirasuuli ilaahay rasuulkiisa io walidilqurbaa qaraabada nebiga io walyataama agoomanka io walmasaakiini masaakiinta xoolo lahayn iyo wabni sabiiliyaas udhaxeeya dagaal baa la galay xoolaha la soo helo gaalada laga soo dhacsado waxay ahaadaanba ha ahaadeene shan qaybaa loo dhiga shan qayb marka loo dhigo afar qayb oo shantaas ka mida ah waxaa loo qaybinayaa dadkii mujaahidiinta ahay hal qaybaa soo haray halkaas qaybaa waxaa loo qaybinaa lilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil lilaahi waxaa loo sheegaa laleeyahay min baabi tabaruki bihi ee hadda qismi ilaahay gooni loo siinayo oo laleeyahay ama kacbadah lagu bixiyo ama meel ma jirto laakiin waxaa weeyaan lirasuuli fii xayaatii sala allahu calayhi wasalam nebiga markuu noolaa shantaas qayb ah shan loo sii dhigaya shan markii xoolihii shan loo dhiga qaybtii shanaad a shan qayb loo sii dhigaya nebiga iyo qaraabadiisa iyo yataama iyo masaakiin ibnu saliimiina shantii loo sii qaybina ayadoo shan loo qaybiyey qaybtii shanaadoo shan loo qaybiyey a shantaas loo sii qaybina marka sideeda waxaad ogtihiin khanaa'imta xoolaha gaalad laga soo dhaco waxay ka mid tahay nebiga waxyaalaha lagu karaameey nabiga wuxuu uri ucطiitu khamsan lam yucطahuna axadu qablii waxaa ka mid eh shantii wa uxilat liya alhanaa'imu nabigu wuxuu uri qanaa'imta gaalada aan kasoo qabsanno yaa lay xallilay um, umamtii hore waa la gubi jiray ama naar baa wa imaan jirta oo qaada jirta nebiga waa loo xalilay taasna macnaheedu waxay tahay xikmat ullaahi inuu jihaadka go-in ilaa ninkan waxaa la rabaa in tashjiic lagu sameeyo jihaadkii saxaabadii shalay fuqarada ahayd jihaad markay galeen min aqna alaqniyaa bay noqdeen xataa munaafiqiintii shalay dagaalkii kaalay nalagala markii liiraa jarayn jirtoo diidi jirtay markii dambe ay arkeen muslimiinta inay dagaalkii ku xoogaysteen daruuna natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allahi baa ilaahay yiri aan idiin raacno qanaa'imta aan wax ka soo helnayna daay waayo ninkaas sida uu yidhi qul hal tarabbasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn laba wanaag midkood wanaaga hore waa maxay ima annasru waalxusuulu cala alghaniima islaamkood u gargaarto gaalada ay ku jabtay xoolana aada soo heshay wa ima almowtu fii sabiili illaahi wa jannati rabbi alcaalamiin labadaas wax ka dheeray ma marka labadii waxay noqonaysaa labada ugu waaweyn oo ninka muslimkee tashjiic ku siinayso inuu dagaalki daa'iman nin umaman oo usoo jeedo uu noqdo ayib hadda axkaamta jihaadka ka hadlimayne waxaa loo jeedaa intay cumuumtaas ka timiday nebiga maalan waktigiisii waxaan idhiyay shantaas halkaas sahmi oo shanta loo qaybiyey nebiga iyo qaraabadiisa yataama walmasaakin ibn sabiil dadka musaafiriinta waa ibnu sabiil ayib musanifku muxuu ula jeedaa falamaa acطaa rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa markuu siiyey bani haashimin wa bani lmuطalib sahma dawi lqurba qaraabada kuwa u saaxiibkae qorigoodii markuu siiyey dallat waxay tusisay sunnatu rasuuli اllaahi ana dalqurbaa qaraabada kuwa u saaxibka aladiina kuwaasoo jacala allahu lahum ilaahay u yeelay sahman min alkhumusi qori oo shantii qaybtii khumuskii sahmigiisa ka midu ilaah u yeelay banuu haashim wa banu lmualib inay yihiin duuna gayrihim marka ilaahay uu yiriyey walidi lqurba qaraabada nebiga maquraysh oo dhana ma quraysh bay kasii badantao carab oo dhan miya ma muslimiintii oo dhan miya dawil qurba maxaa lagala jeeda markii qanaa lasoo helay lasoo helay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey qismigii dawil qurba ay lahaayeen qabiilkiisii yaraa oo bani haashim iyo bani yuu u qeybiyey waxaan fahamnay ulajeedada ilaahay walidilqurbaa ou yidhi in loola jeeday reer banu haashim bani mualib waxa weeyaan waa tafsiir ayb marka maxaa lagu siiyey ayagaas duuna gayrihim haddana taasaa lagaaga hadlaya wa kullu qurayshin baas yidhi quraysh kulligeed duu qaraabatin weeyaan nebiga haba fo ha ka fogaatee quraysh oo dhan nebiga qaraabay la leedahay wa banuu cabdi shamsin qolada reer bani cabdi shamsi la yihaahdane musaawiyatu bani lmualib musaawiyatun libani lmualib bay la eg tahay fi lqaraabati oo haddii loo fiiriyo nebiga dhawaash ahaan reer bani mualib iyo reer bani cabdi shamsin labadaba nebiga way u egyihiin hum ayigii macan dhammaantood banuu abin wa ummin waayo isku aabbe isku hooyo waayo marka banuu cabdishamsin maxaa looga tegay oo reer banilmualibna wayba la eg yihiin oo isku aabbe isku hooyo waaye qaraabadii nebigu waa u egyihiin maxaa kuwaan loo sii kuwaana loo diiday ayib wain infarada buu yihi musanifka haba la keli ahaadaano bacdu bani lmualib reer bani mualib qaar ka mid eh biwilaadatin dhalid min bani haashim laga dhalay duunahum duuna bani cabdishamsin reer bani mualib iyo reer bani cabdishamsin qaraabo ahaa nebigu waa u siman yihiin reer bani mualib dheeraadba ha u ahaato oo reer bani haashim qaar ayaga ka mid abtiyaal ha u noqdeene laakiin xagga nasab ahaa nebigu waa u siman yihiin marka maxaa looga gaar yeelay jawaabtii weli waa dhiman tahay ayib falamaa lam yakun isahmu sahmigii qorigii weeyaan marka uusan ahaanin liman shaksi infarada bilwilaadati dhalitaanka la gaar noqday oo min bani lmualib reer bani lmualib ka mid eh markuusa sahmiga goonno u yeeshanin duuna man lam tusibhu wilaadatu bani haashim waxayna reer bani haashim ayna dhalinna aan laga qadinin dalla daalika midkaas waxuu tusiyey calaa annahum reer bani lmualib inamaa ucduu waa in la siiyey khaasatan ayaga gaar ahaan duuna gayrihim biqaraabati jidmi nasabi nasabka asalnimadiisaa lagu sii buu leeyahy tan hadda waxay ujeeddaa anaa kugu soo celi doonee musanifku waxau leeyahay reer bani cabdishamsin iyo banimualib way ekaayeen oo isku aabbi isku hooyo waa nebiga hal meelay usiman yihiin ayib reer banimualib laakiin waxay reer bani cabdishamsin ay kaga duwan yihiin qaar badan oo reer bani mualib ka mid ah yaa waxaa abtiyaalo u ah reer bani haashim marka laakiin markaan ogaanay nebiga markuu sahmiga siinay maku gaar yeelin reer bani mualibow kuwa abti loo yahay reer bani mualib oo reer bani haashim abtiyaal ay u yihiinaan xoolihiisiina ma dhihin nebiga ee xoolihii wuxuu siiyey reer banilmualib oo dhan reer bani haashim abti ha u ahaadeen yaysan uu ahaanin buu nebiga siiyey taas waxaan ka fahamnay in sahmi lagu siiyey xagga aabbahood mooye aan abtinimo lagu siinin taasaan fahamnay buu leeyahay taas jawaab waxay u noqotay jumlo yaroo muctaridoo soo dhex gashay weeyaan ndur falamaa lam yakun isahmu yani sahmiga markuusan ahaanin uusan nebiga siinin liman farada bilwilaadati ninkii in la dhalay la gaar noqday oo min bani banilmuطalib ka mid ah reer bani haashim laga dhalay markuusan sahmi gooni ahaan u yeeshanin duuna man lam tusibhu ninkayna asiibin ka soko wilaadatu bani haashimin minhu reer bani haashim ninkayna dhalin aysan gaar kala noqonin sahmigii markii saas dhacday dalla daalika midkaas wuxuu tusiyey calaa annahum reer bani muطalib inamaa uctuu in la siiyey khaasatan ayaga gaar ahaan duuna gayrihim biqaraabati jidmi nasabi nasabka asalnimadiisa ee abtinimo aan lagu siinin ee taas lagu siiyey ayib maca kaynuunatihim ay maca kownihim ayaga ahaanshadooda macan dhammaan mujtamiciina ayin kuwa la oo kula ku kulansanay fii nasri الnabiyi salى اllahu alayh wasalam bishicbi ay fii nusrati الnabiy sal اllahu alayh wasalam bishicbi nebiga inay u gargaareen qorayshtii markii cunaqabatayn ay ku samayso gooni loo geliyay iyo wa qablahu qabla shicbi iyo wa bacdahu iyo shicbigaas intaan la gelin ka hor markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam reer bani mualib laguma siinin reer bani haashima abti laguma siinin hadday saas ahaan leed waxaa la dhihi lahay reer banmualibow kuwa reer bani haashim ay abti u yihiin hala siyaa la dhihi lahay lama siinin ee nebigu waa u simay markaasaan waxaan garanay qaraabadii nebiga ay kaga soo dhacayeen bani cabdimanaaf in lagu siiyey taasaan garanay kow oo ayna ahayn abtinimo qaar loo yahay aan lagu siinin midda kale waxyaalaha kuwa ayaga la siman looga reebay banu cabdishamsin iyo wixii lamid ene wax kale ma ahane reer bani mualib iyo bani haashim waxaa ka dhexin jiray gargaar gooni ah oo markii cunaqabataynka ay gaaladii kale ku sameeyeen oo aan laga guursanin waxyaan laga gedin ay yidhaahdeen reer bani mualib bani haashim ay raaceen ayagoo nebiga lagu xumaynay markaasuu nebigu wuxuu ugu abaalmariyey inuu yidhi banuu haashimin wa banulmualib shay-un waaxid marka ma dhihi karaysid isku midaan nahay adinkoo isku mid ah yaa xikmada ay waxay keentay markay nimankan ay nebiga iyo qaraabadiis u gargaari jireen ina gooni aygana loo ilaaliyo ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin sidaasa ayaga gooni loo sii baan leeyahay dadkaan kalena taas lagama helin saasaa loo jeeda marka musanifku wuxuu ujeedaa haddii ay xadiidkaas nebiga ahaan lahayn walidilqurba reer bani cabdishamsi iyo banu maطalib iyo wa amhaalihim oo dhan waa isla miday noqon lahay qoraysh baa ku doodi lahayd laakiin nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa arrintaas caamka ayaa gooni noogu fasiray wamaa araada allahu jala hanaa'uhu bihim khaasatan wadalika maa araada allahu iska dheh ilaahay wuxuu ula doonay waa jala hanaa'uhu bihim bibani cabdilmualib khaasan uu ilaahay la doonay asbaabteedana nusrathm lلnabiy salى اllahu alayه wasalam bani haashim qabla الshicbi wa bacdahu saas buu yihi ayb musanifku wuxuu leeyahay walaqad waladat way dhashay banu banuu haashim way dhaleen fii qurayshin bay wax ka dhaleen reer banuu haashim rag badan dumar badan baa waxay dhaleen qabaa'il kaloo quraysh ka mid ahay dhaleen oo reer banu haashim baa waxay u noqonayaan abtiyaalo famaa ucطiya lama siinin minhum min baqiyati quraysh aladiina wuliduu min bani haashim axadun lagama siinin biwilaadatihim bisabi wilaadatihim lagama siinin bisabi wilaadatihim laguma siinin min alkhumusi shay-an lagama siinin famaa ucطiya minhum lama siinin min bani min alquraysh axadun lama siinin bisababi wilaadatihim min alkhumusi khumuska wax lagama siini shay-an wa banuu nawfalin reer banuu nawfal musaawiyatuhum ayagana way la eg tahay fii jidmi nasabi nasabka asalkiisa wain infaraduu haba la keli noqdaano biannahum ayaga banuu ummin inay isku yihiin duunahum duuna bani nawfalin وإن infaraduu بنو عبد المطلب وبنو cabdishamsin wa banuu haashim waxay la keliyihiin biannahum banuu ummin isku hooyo wa aabbana min baabi owlaa mar hore isku ahayn duunahum duuna bani nawfali reer wada siman yihiin quraysh reer bani haashim dad kale oon qolada anba ahayn abtiyaal u yihiin waa jirtaa maca daalika qaraabanimadii wax laguma siinin markaasaan waxaan ogaanay lidilqurbaa ilaahay markuu leeyahay in aabba wax laysku siiyey dadka wax lagu siinayo banulmualib banu haashim keligood inay yihiin saasaan ogaanay buu leeyahay ayb waqaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ihi waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli aayaddii baa lagugu soo celiyey haddana meel kale la fiirinaya annamaa hanimtum min shay waxaa la yidhi wax allaale waxayd gaalada ka qabsataan fa anna lilaahi khumusahu intaa ilaahay rasuulkiisa iyo dawil qurbaa waxay leeyihiin shan marka loo dhiga qayb afartii ka soo hartay waxaa la fahmayaa ina mujaahidiinta si wada eg loogu qaybinayo afartii soo hartaoo kale haddii shan boqoloo kun la helo hal boqoloo kun qayb loo dhigaa oo loo qaybinaya shantii aan soo sheegnay afarta boqoloo kun dadkii dagaalka galay sidii ilaahay ugu talagaloo sinaan ee ninkii farasku dagaalay ninkii luku dagaalay waa kala leeyihiin ninba qayb buu leeyaha la siinaya marka in xoolihii la wada qaybinayaa loo qaatay laakiin undur falamaa acطىa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam ilaahay rasuulkiisa markuu siiyey asalaba qalabkii lagu dagaalamay alqaatila ninkii wax dilay markuu siiyey fi liqbaali ku dilay markuu kasoo horjeed wax ku dilay dallad waxay tusisay sunnatu nabiy sala allahu alayhi wasalam waxay tusisay calaa ana alghaniimata haniimada almakhmuusata shan loo dhigaayo fii kitaabi illaahi tacaala gayru salab inuusan qalabka lagu dagaala uusan ku jirin ah haddana fahamnay afartii qayboo mujaahidiinta loo dagaalamaayo aw waxa weeye dagaalka markii la galo ilaan waxaa la rabaa meeshaan maadaama dhib uu imaanayo iyo ka hor imaasho yaa waxaa loo siiyey abaalmarin ninkii nin dilo ninkaas soo horjeedo oo inuu ku dilo suuragal ay tahay ninkii dilo qalabka uu dagaalku galayay farasta watay tooreydii dharkiisii gaashaankii gaarigiis watay qorigii uu watay kulli gooni ninkii dilay ah gooni loo siina maalka kaloo meesha lagu qabsaday afartaas haddana ninkaan qaybtiisuu ka soo galaa laakiin maadaama waxaa leeyay ninkaan adiga naftaadii khatar aada u gelisay adigaa lagugu abaalmarinaya qalabkan uu ku dagaalamay gooni baad u leedahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu siiyey nin kastoo nin dilo ninka soo horjeeda dilo qalabkuu ku dagaalamay gooni marka loo siiyan waxaan fahamnay inuusan qalabkaas ku jirin haniimadii la qaybinay inuusan ku jiro ninkii dila gooni u leeyahay taasna maxay tahay anna sunnata nabiyi sala allahu calayhi wasalam khasat aلsalaba min alghaniimati اlcaama marka macnihi waxay noqonaysaa ana maa ganimtum min shayi duuna salabi اlqaatili faana lilahi khumusa walirasuuli macnihii saasay noqonaysa marka fi liqbaali waxaa loo jeedaa markii aada ninka disha kaa soo horjeedo laakiin haddiiba inta gaaladii la jibiyo ninkii fuli xataa geesigu noqonaya markaa nin kasta waa iska dili kartaa ninkaas waxaa laleeyahay xoolahaas waa xoolo qaniime niman jabay weeyaane dadkaasaa dhinac kaleedahaleeya nin jabay waxaa weeyaan <laughs> nin kasta waa iska dili kara laakiin ninka laga hadlayo oo la abaalmarinayo waxaa weeyaan nin laba seefoo isku dhacayso ninkii ka dhex baxo ninkaa dilay aa laleeyahay bal adiga gooni intaan u qaado marka taas waxay noqonaysaa macnawiyaadkiisa aa lagu dhisaya waxay noqonayn in lagu sheekaysto dumarka iyo marka lasoo laabto qalabka ninkaan gooni markuu u wato inuu ninkaa nin soo dilay yaa gooni loo oganaya marka waa xikma ilaahiya weeyaan ayb marka wuxuu leeyahay falamaa acطaa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa markuu siiyey asalaba qalabkii dagaalka alqaatila ninkii muslimka oo wax dilay markii gooni loo siiyey fi liqbaali ku dilay markuu ninka kaa horjeeday dallat sunaة الnabiy waxay tusisay calىa ana alghaniimata haniimadii almakhmuusata shan loo dhigay fii kitaab illaahi gayru salab inuu yahay salabkoo uusan ku jirin maxaa yeelay id kaana salabu markii hore waxuu ahay qalabkaas maqnuuman mid la haniimaysto fi liqbaali yacni maqnuuman khaasan waa haniimo gaar ah oo ninka qaatilka gaar ku ah fi liqbaali hadduu ku dilo marafkaa soo horjeedo duuna alaslaabi qalab dagaalaynta ka soko alma'kuudati la qaatay fii gayri اliqbaali wixii aan ka soo horjeed aan lagu dilin waxba kuma lihi ayib markaasuu ui wa ana alaslaaba qalab dagaalaynta alma'kuudati lasoo qaatay fii gayri اliqbaali nin aan kaa soo qalabkiisa haniimatun weeyaan tukhamasu shan baa loo dhigaa xoolaha weyna lagu daraa gooni uma lihi maca maa siwaahaa wixiin ayada aan ka ahayn yaa lagu darayaa oo min alghaniimati ah bisunnati sunnada nebiga iyadoo laga qaadanay wuxuu u jeedaa haddii ninkan qalabkuu ku dagaalamaa nin oo iska cararay uu yahay xoolaha laga soo qabtay afartii shantii qaybaa dhinac looga darayaa adiga gooni uma lihi haddii aada nin ka soo horjeeda isku disheen aad tihiinna waxaa weeyaan gooni baad u leedahay ayib musanifku wuxuu ihi walowla alistidlaalu bisunna nebiga sunnadiisa inaan daliishada haddaanan daliisho lahayn io wa xukmunaa bidaahiri aan daahirka xukmi lahayn qaطacnaa waan goyn lahayn man lazimahu ismu sariqa nin kastoo wax xado ha wey ha badnaadaano ha yaraadaano nin kastoo wax hado gacantaan ka goy lahayn haddayna sunnada nebiga ahaan lahayn aayaddaa daahirkeeda aan qabsan lahayn ninkii waxadoo dhan gacantaa laga goy lahay lama dhihi lahayn nisaab ma gaaray xirzu mithli maa laga qaatay ninka wax haday nin gaajaysan miyaa mase nin kale maba la dhihi lahaynba wadarabnaa waan garaaci lahayn mi-atan boqol kula man zina zanaa nin zinaystoo dhanna boqolaan garaaci lahayn xuran ahaayaa fayiban ahaayaa farqi uma laakiin sunnada nebiga waxayna tusisay ninkii xura iyo addoomanka inay iskhilaafsan yihiin ninkii bikri ah iyo fayibka inay iskhilaafsan yihiin sunnadii nebigaan ku kala qaadni mooye isku xugumaan ka dhigi lahayn laakiin sunnadii nebigaa kala qaad wa acdaynaa waan sii laheen sahmada dilqurba qaraabada kan u saaxiibkaee qorigiisa kulla man shaksi dhammaantiisaan sii laheen baynahu shaksigaas iyo wa bayna annabiy qaraabatan ay u dhexayso uma khalasa wuxuu gaari lahay daalika midkaas oo dawi lqurbaa ah ilaa awaa'ifa min alcarabi carabtoo dhan qabiilkeeda waa wada gaari lahay haddaanan nebiga uusan ku gaabi lahayn banu haashim oo banuulmualib waxaan dhihi lahay nin kastoo nebiga meel ugu soo dhacow sheego qaybaad ku leedaha la dhihi lahay taana taanaba ha loo qaybsado dayrabta maxaa yeelay lianna lahu likulli eh, daalika oo carabtii oo dhan waay lianna lahu lianna lahu nebiga waxau leeyahay liأnna lahu nebiga waxau leeyahay fiihim fi اlcarabi washaa'ija arxaamin wuxuu leeyahay qaraabo isku dheexan washaa'ijka ikhtilaaط weeyaan yacni maxaa yar nin carab oo nebiga meel aan ku aan kaga soo dhacayn nin kastaba meel unbuu kusoo galaa habar ha soo geliso ama aabba ha soo geliye ha fogaato ama ha dhowaato marka nin kasta wuxuu sheega lahay uu nabigu soo geli lahay wax baana laga sii lahay buu leeyahay ayib saasaan samayn lahayn laakiin sunnada nebiga waxaan u deliishanay saas inay ahayn wakhamasnaa haddana waxaan shanayn lahayn assalaba qalabkii lagu dagaali lahayna xoolahan shanta loo dhiga aan geli lahayne ninkan oo wax dilay goonni uma siiseen laakiin sunnada nebigaan ayna u daliishanay sala allahu calayh wasalam liannahu salabkii min almaqnam uu ka mid ahaan lahaa xoolaha la qaniimaysta maca maa siwaahu asiga iyo wixii lamid ahoo min alghaniimati asiga iyo wixii haniimada lamid ahoo dhan sidaasaan ka wada dhigi lahayn xugum waaxid laakiin sunadaba nebigaa salabka gooniis usoo bixisay sunnada nebigaa banu haashim banumualib gooni u bixisay marka waxaad dareemaysaa laa hinaa lilcaalimi can sunati الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam fi tafsiiri kitaab اllahi tabaaraka wa tacaala saasuu ujeeda ayb baabu raximah اllahu taعaalى bayaanu fardi اllahi fi kitaabihi itibaaca sunati nabiyihi salى اllahu alayhi wasalam darsigii hore musanifku wuxuu ka soo sheekeeyey sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markii loo feeriyo ilaahay kitaabkiisa maqaamka ay ka joogto iyo siday u fasirayso oo ah kii caamka ah oo la khaas yeelo kii mudlaqa ah oo la qayido kii oo aan macnihiisa la garanayn oo la fasiro marka taas waa shay aada u weyn weeyaan qofkii muslimkaa ah ama mu'minkaah uu is yiraahdo war sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasoo daraje mayba gaarsan tahay marka musanifki intuu qeybteedii kala dhammaystirin yaa wuxuu arkay inuu ku soo celiyo saddex baab oo isku xigto baabkan hadirtaan iyo laba baab oo kaloo ku xigto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nagu waajibiyey nebiga inaan adeecno aeecadaas nebiga la aeecayana waxa weeyaan wax allaala wuxuu noo sheego ou ilaahay nooga sheego inaan ka aqbalno taas marka waxaa soo gelayo kitaabkii ilaahay inuu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo noo fasiro bianwaacin min atafsiir oo annagana aan ka aqbalno liannahu waxa weeyaan kitaabkaas nebigii lagu soo dejiyey ninka ogaal badan ma lah walidaalika waxaa la yidhaahdaa markii laga hadlayo annaga culuum naga maqan baa jirto oo la yidhahda culuum اlqur'aan sida xadiidkaba ya ikhwaani musطalax uu leeyahay yaa qur'aankana wuxuu leeyahay culuum lagu magacaabo culuum اlqur'aan culuum اlqur'aan kama yaraysato muhimadeeda culuum اlxadiid kama yaro kutub badan baa laga alifay min أjwad اlkutub alatii ulifat fi culuum اlqur'aan kitaab alburhaan lilimaam الzarkashi nin la yihaahdo uu leeyahay iyo altibyaan fi culuum اlqur'aan lilimaam الsuyuuطi labadaas kitaab haddaad akrisatid intaadan tafsiir oo dhan aada bilaabinaya waxaa habboon inaad labadaas kitaab kitaab aad ka akrisatid marka kadib waxay noqonaysaa qur'aankii tafsiirkiisii wax banaan ku yaallo noqonaya sidee aayaadka loo fasiraa qur-aanka sababu nusuulkiisa inta ku soo aroortay inta macnaha ee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusihi maxaan ku ihahdaa qawaacidda qur-aanka uu leeyahay oo dhan yaa kitaabbaas lagu soo arooriyey marka waxaa la yidhahdaa kitaabbaas waxay sheegayaan khayru maa yufasaru bihi اlqur'aanu alqur'aan اlkariim aayaddan meeshii ay mukhtasar ay ku soo aroortay ilaahay waxaa laga yaabaa meelo kale inuu iyadoo bayaansan qisadii ay caddahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu sheego waxaa laga yaabaa meel ay kelima gariib ay ku soo arto nafsi اlqisa inay fii suura ukraa ku soo aroortay bikelimatin ukraa tufasilu tilka alkelima marka way badan tahay waxaa ku xigaa lagu leeyahay khayru maa yufasaru bihi lqur'aanu lqur'aanu markii la uma sunatu rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam marka musanifka saddex daanbaab oo hadda ina soo hayso wax dheeraad ah kuuma sheegayo waa intii muqadimadii uu ku sheegay yuu kugu soo celinaya asoo hadafka ay kaleedahay uu ka leeyahayn uu yahay inuu kuu caddeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay nagu waajibiyey inaan asiga hadalkiisa iyo qowlkiisa ficilkiisa aan qaadan bal hadda u fiirso qaala shaaficiyu wadaca allahu rasuulahu ilaahay rasuulkiisa waxau dhigay rasuulkiisa ilaahay rasuulkiisa waxau dhigay min diinihi diintiisa io wa fardihi ilaahay wuxuu farad yeelo io wa kitaabihi ilaahay kitaabkiisa nebiga wuxuu ka yeelay almawdica makaankii aladii mawdicu abaana ilaahay uu caddeey jalla hanaa'uhu annahu ilaahay jacalahu nebiga inuu ka yeelay calaman lidiinihi diintiisa in lagu garto waxa weeyaan nebiga waa calam wuxuuna calam u yahay calamun yuhtadaa bihi fii bayaani maa unzila calayna min kitaabi illaahi marka xaqii oo dhan nebigaa tusinaya aayaddaa markii soo aroorto nebiga siduu ugu camal falo un baan unu cabafaynaa siduu ku fasira un baan qaadanaynaa sidii asiga u yiraa baan noqonaynaa markuu ilaahay eh, nebigiisa uu ilaahay markuu yidhi waclamuu ana maa qanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba sida musanifka uu soo sheegay lidilqurba macnaheed annaga ma garan lahayn inta ay qaraabada nebiga ay joogto laakiin waxaanu nebigaan fiirinaynaa muxuu qaraabadiisa ka muxuu ictibaariyey dad yar oo la yaqaana annagana markaasaan waxaan fahmaynaa ulajeeddadii ilaahay dawil qurba uu yidhi inay dadkaas yihin marka ficligii nebigu wuxuu noo fasiray ulajeeddadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ula jeed marka wadaca allahu ilaahay wuxuu dejiyey rasuulahu nebigiisa min diinihi wuxuu ka dejiyey macnaha maqaamka uu diinta ku leeyahay iyo wa fardihi ilaahay wuxuu farad yeelay iyo wa kitaabihi kitaabka uu ilaahay soo dejiyey nebi maxamed wuxuu maqaamka leeyahay makaanki u ilaahay deji annahu ana allaha loogu hanuuna lidiinihi diin illahi taas loo yeelay waa bima ftarada min bisababi ma ftarada calayna saasay ka dhigan tahay ilaahay wa wuxuu farad yeelo min taacatii nebiga in la ateec yaa ilaahay nagu farad yeelay وxarama ilaahay uu xarimo min macصiyatihi nebigana la caasiyo ayb وabaana ilaahay waxu cadeeyey min fadiilatihi nebiga intuu fadiilo leeyahay iyo maqaamaad ilaahay uu gaarsiiyey nin bashar ah laa jinun walaa insun wax gaaraya malah afضal nabiyi ursil calىa wajhi اlأrض bima qarana bisababi ma shay sababtiisa ilaahay nebigiisa maqaamkaas uu kor yeelay qarana uu la xariiriyey ilaahay min aliimaani birasuulihi rasuulkiisa oo la rumeeyo maca aliimaani bihi billaahi ilaahay oo la rumeeyo la xariiriyey waxaa lagu leeyahay nebiga makaanadiisa inaad garatid haddaad rabtid ilaahay baa wuxuu la xariiriyey asiga markii la rumaynayo ashhadu an laa ilaaha ila allah la leeyahay yaa waxaa nagula waajibiyey inaan idhaahdo waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh marka waxa weeyaan ilaahay baa lala xariiriyey nebi muxamed ilaahnimo ma ahane iimaankiyaa shardi waxau u noqday in asigana la rumayo si ilaahay loo rumayna nabiga calayhi salaatu wasalaam marka aayaadkan wuxuu kuu sheegayaa aayaadkii tubayinu laka makaanata rasuuli illaahi min diin illahi aayaadkaas waa faqaala tabaaraka wa tacaala faaaminuu biاllahi warusulihi walaa taquluu ثalaaثa intahuu khayra lakum inama allahu ilaahu waaxid subxaanahu an yakuna lahu walad waxaa la yidhaahdaa sida hadda muxaqiqa uu sheegay aayaddan waxaa weeyaan sabqu qalamin min alimaam الshaafiعي aayaddan waxaa laleeyahay wain kaana fiiha dalaalat calى wujubi iimaani rusuli اllahi maca aliimaani biاllahi haba ahaata aayaddan oo ha ku tusiso ilaahay in la rumeeyo rasushiisa la rumeeyo laakiin aayaddan waxaa loo jeedaa wa rusulihi rusushaas nabiga calayh salaatu wasalaam ka horayso reer bani israa'iil faaaminuu biاllaahi rumeeya dad yahabo wa rusulihi walaa taquluu halaaثa walaa taquluu alaaa dadka dhahaya nasaaro weeyaan qolada kiristaanka lagu magacaabo kuwaas baa alaaa ay leeyihiin ciisa ruuxu lqudsi allah saddexdaana ilaahay saddexdina ilaah waaxid weeyaan qolada oo adyaanta wax ka qorta markii lagu sheegay sidee kitaabka nasaaro tanaaqudka ku dhex jiro qof caqliga waxuu rumaysan kara ma ah wabittaali sadiquu qofka markuu kaniisadii galo waxaa weeyaan birarna waa la garaacaya hadal yar oo raqiiq oo wax fahmaa ay lahaynna waa la akrinaya lianna waxaa la diidayaa haddii wax oo lagu dhawaaqi kara ay jiri lahaayeen wax dadka caqliga rumaysanaa ma ah marka waxaa lagu leeyahay adiga qalbigaad iska soo xaadiri waxaan ha dhegaysanin ninaa meeshaa muusiiqa ku garaaca ninaa bir halkaan ku garaacaya wax karaaniim lagu magacaabo oo aada wax ka fahmiin ajirina nin baa ku qaylinay intaas waxaa weeyaan dadkan bahaa-imtaas ay ku magacaabayaan oo kanaa-ista lasoo gelo bahaa-imta ah yaa la rabaa wax baa ladiin akri in la yidhaahdo sanadkan oo dhan baa inta macaasi layska dabaasho aa lagu leeyahay ninkii baaba ahay yaa ninkii maalin baa dembiga la dhaafaya dembigii maalinkaas ninkiiba ninkaas arkoo dhan waaba dembiga waa loo dhaafay baynamaa nusuusta ilaahay uu ambiyadiisa lasoo diray annahu laa yakfiru dunuuba ila allah dembi wax dhaafi kara ma leh laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal inamaa gufraanu dunuub man laa yakunu ila lilahi tabaaraka watacaala ayib marka qoladaasaa loo jeedaa markaa nebi maxamed waayba ka horeysa laakiin dimniyan waxa weeyaan waxaa laysku haystaa sharcu man qablana hal huwa sharcu lana aw khaasun biman xukiya canhu waa qiso dheer oo usuusha lagu sheegay almuhim waxa weeyaan aayaddan waxay ujeedaa rusulihi rusuli bani israa'iil walaa taquluu halaaa hadhihina intahuu arrintaas ka reebtoona khayran lakum ayda idin wanaagsanaa layidhi ilaahaa saddex ah iska dhaaf haddii arrintaad aada rabtaan inaad ka hartaan aan idin khayr badan inama allahu ilaahun waaxid ilaahay waa ilaah oo keli ah subxaanahu ilaahay wuxuu ka nasahan yahay an yakuuna lahu walad ilaahay inuu walad leeyahay waa ka nasahan yahay ma اtakhada allahu eh, min waladi wama kaana lahu eh, wamaa kaana macahu min ilaahi ida ladahaba kulu ilaahin bimaa khalaq marka ilaahay subxaanah watacaala zawjana male caruurna male lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxaad ogaataa sida nebigu uu yidhi alanbiyaau ikhwatu callaatin baa nabiga calayh salaatu salaam abuuhum waaxid hooyayoolkoodana way kala tegsan yihiin macnaheedu waxaa loo jeedaa usuusha diinta iskuma khilaafsana makaarim alakhlaaq akhbaarta iyo qisasta dhacday iyo wixii ilaahnimada ku saabsan iyo daatyadeeda iyo ambiyada iskuma khilaafta diinta laakiin furuucda soomka salaada kayfiyada loo dukanayo mid kastaba gooniya ah looga dhigay laakiin waxyaalaha isku khilaafin waxaa ka mid eh maa yatacallaq bidaati اllahi tacaala wa ambiyaa'ihi si un bay ugu wada hadlaan walidaalika maa lakum markayd ambiyada wada fiirisid maa lakum min ilaahin hayru qaacidadaasay leeyihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada dhan sidaasaa la amray wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ayb marka aayaddan almuhim waxa weeyaan waxaa laga qaadanayaa umam kasta in la amri jiray an yu'minuu biاllaahi uma an yu'minuu birusulihi sidaasaa loo jeeda marka aayadda nebiga calayhi الsalaatu wasalaam aayadaa ku khaaska haddeertaan fiiri waqaala inama almu'minuuna waqaala tacaala inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه waxaa la yidhi إنما المؤمiنuuنa inamadaas أdاaة xasrin weeyaan waxaa loo jeedaa mu'miniinta xaqa ah oo ilaahay muminiin u ah agtiisa ee dhabta ah ee jazaha la sheegay muta waxaa weeyaan aladi aamanuu billaahi kuwa ilaahay rumeey iyo wa rasuulihi nabigiisa muxamed ah aayaddan waa aayad madaniye ah ummatu muxamedaa loola jeedaa mu'miniintan hadda meesha lagu sheegay ummaddaas waxaa weeyaan aladiina aamanuu billaahi markaad ilaahay rumaysidna macnaheedii waxaa weeyaan inaad wuxuu ku faray aada qaadatay wa rasuulihiina waxa weeyaan wuxuu ilaahay kaaga sheegay aad ka qaadatay asigana aada ugu dayatay waidaa kaanuu macahu haddii ay yihiin mu'miniintaas waidaa kaanuu mu'miniinta hadday yihiin macahu maca rasuulihi calaa amrin hadday ay yihiin amarkoo jaamicin kulminayo hadday jirto mu'miniinta waxa lagu yaqaano hadday nebiga ay la kulmaan ayagoo amar muhimka hadlay waxaa laga hadlaya jihaad maan galnaa ama jumcaa la isugu yimiday ama ciid baa la joogaa umuurta caamka ah oo ijtimaaca caamka ah markay wada joogaan lam yadhabuu iskama tagaan xataa yasta'dinuuhu intay ka idan dalbadaan yacni miisada dadka mu'miniinta ah waxay ka mid ahayd ta'aduban maca rasuulihi hadday amar ayga wada khuseeya isugu yimaadaan nebigana ou la joogo nin kastaba markuu rabo iskama baxo way wada dhegaystaan ninkii dan yar ay qabato gooni ane nebiga amar weydiistaa markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u idma munaafiqiintii oo iska baxay ma aha sida noo imaan doonto kuwaa way noo imaan doonaan musanifku wuxuu leeyahay fajacala wuxuu ilaahay ka yeelay kamaala ibtidaa'i liimaani iimaanka bilaawgiisa kaamilnimadeeda alladii iimaankoo maa siwaahu iimaanka wixii ka soo haray tabacun lahu iimaanka uu raacay wuxuu ka yeelay aliimaana billaahi ilaahay in la rumeeyo uma birasuulih fajacala kamaala ibtidaa'i iimaan aliimaana billaahi weya mafcuulu haani jacala fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay kamaala ibtidaai liimaani iimaanka kaamilnimadiisa markuu bilaabanayo aliimaana billaahi ilahay horta in la rumeeyo uma birasuulih hadda kamaalkaas maba loo baahnabo inuu musanifka yiraa musanifka waxay inuu yidhaahdo fajacala ibtidaaa aliimaani iimaanka bilawgiisa waxuu ka yeelay aliimaana billaahi uma birasuulih liannahu iimaan kaamil iskaba dhaafay haddaan labadaas la helin iimaan o dhan baanba la helayninba marka kamaal iimaan macnaha waxa weeyaan iimaanka dhabta oo loo jeeda ee dhammaystirka oo iimaankii asalkaa la heli karaa kaamilnimadii markii la rabane aliimaanu billahi uma birasuuli musanifka uma jeedo laakiin iimaanka dhammaystiran oo ilaahay uu aqbalaya waxa weeyaan aliimaana billahi uma birasuuli falow aamana cabdun addoon hadduu rumeeyo bihi billaahi ilaahay uu rumeeyo oo walam yu'min birasuulihi walam yu'min birasuuli awsan rumaynin lam yaqa calayhi kuma dhacayo oo kuma rumoobaya ismu kamaali liimaani iimaankii oo dhammaystiran magiciisa laga heli maayo abadan xataa yu'mina inta intuu ka rumeeya birasuulihi rasuuli illaahi macahu maca allah iimaan oo dhan oo kaamil ahoo la aqbalaya lama helaya ilaa addoonkaas siduu ilaahay u rumeeyey rasuulkiisa u rumeeya wabitaali sidaasaa waxaan idinkugu sheegay waxaan kirishtaanka iyo nasaara iyo yahuud haddaaban wax kalaba la dhihin waxayba ku kufriyeen nebi moxamed calayh salaatu wasalaam ay diidan yihin qaarkood nebi moxamed maba jiray baleyin sida yahuudda qoor nasaarada ka mida oo kirishtaankaana waxay leeyihin nebi moxamed waa jira laakiin carabuu ku khaas yahay labadaba isku mid weeyaan waa gaalnimo nebi moxamed waa nebi caama ummadda loo soo diray nin madow iyo nin cad iyo wuxuu ahaada meel kasta uu joogaba huwa rasuulu rabbi اlcaalamiina wax kale laga aqbali maayo yaquulu lmusanif wahaakada sana rasuulu اllahi ilaahay rasuulkii sidaasuu suneeyey fii kulli man shaksi kulligiisa imtaxanahu liliimaani markuu uu rabo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qofkan iimaankiisa inuu ogaado yaa wuxuu ku imtixaani jiray ilaahay ma rumaysan tahay nebigiisana ma rumaysan tahay sidaasuu ku imtixaani jiray waxaana uu daliil eh أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار can cumar bn اxakm can mucaawiyata bn اxakm waa sida noo imaan doontay qaala inuu yihi mucaawiyahaas ataytu rasuula اllahi ilaahay rasuulkiisaan u tegey aan ula tegay bijaariyatin jaariye baan ula tegay jaariye waxaa lagu magacaabaa laba luq laba macnay leedahay gabadha yar ee adeegtada guriga ah jaariya lagu magacaabaa xurbaha iska ad hadday rabta ayib waxaa kaloo jaariye la yidhaahdaa addoontana waa la yidhaahdaa oo la leeyahay addoonta la leeyahayna waa waa la yidhaha jaariye marka kan hadda wuxuu u jeedaa jaariya bimacnaa almah addoontii lalaha nin baa wuxuu leeyahay addoon aniga aan lahay baa nebiga aan ula imid faqultu waxaanuu yidhi yaa rasuula allahi calaya raqabatun waxaa laygu leeyahay raqaba qoor baa laygu leeyahay oo lagala jeedo inaan wax xureeyo yaa laygu leeyahay ee afa uctiquhaa ma xureeyaa addoontan ayida ah inan addoon xureeyaa laygu leeyahay oo faku raqabatin ilaahay uu ku tilmaamay marka haddaan ayadaan xoreeya ma layga aqbalaya marka faqaala lahaa rasuulu ullahi naagtii addoonteed nebigu wuxuu u yidhi ayna allaahu ilaahay intuu jooga faqaalat waxay tihi fi samaa faqaalat fi samaa faqaala nabiga naagtii wuxuu u yidhi waman ana anigana yaan ahay